siya sharaf ciheeda hooyaday timahadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho ولد كدحتو مي عيارة حب انت ربك انت ربك قالت يا عقارك العيها عيد ويوم سي شرفيه الضوء يا قد في ما هذا الكهف النور kulan wacan dhegeystayaal dalkiin baaha meelo joogtaan si walba idina maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k yenen u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal khamiista taarikda waxay ku aseysan tahay saddeaaatanka bisha februari sanada qodobada barnaamijka kulanka keen ku dhegeysan doontaan waxaa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya oo sheegay in la qaban doono shirweynaha waxbarashada dalka oo diirada lagu saari doono qorshaha horumarinta tacliinta soomaaliya si guud waad maqli doontaan waxaad ka dhegeysan doontaan taliyada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal aduwa yuusuf raage oo qeybo ka mida ah gobolka shabeelaha dhexe kula hadlay ciidamo horleh oo loo diyaarinayo guluf dagaal oo ka dhan al-shabaab oo markaa weli ka socda qeybo ka mida ah gobolka shabeelaha dhexe iyana waad maqli doontaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan gudoomiyaha golaha shacabka oo shirka baarlamaanada carabta kaga qaybgalaya dalka ciraaq israa'iil weli waxay dhibaato ku hayaan dadka rayadka ee falastiiniyiinta iyadoo oo duqeymo khaza ay ka dhaceen iyana waad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwa ugu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda mar kale soo dhawaada kulanka k baakula cayaarto yar waxaad ku dhaaftay siday noqon allaa oge isaas eegnay gabadha soomaalida ka doortay allaa allaa siday noqon isaas egnay gabadha soomaalida ka doortay عدو sii jacaylka u dheebla oo idinabalayn daraadeed waa igu salaami ragan jalanaa saaxi badarbay cayaartu yar waxaad ku dhahaysay noqon allaa oge isaa seegnay gabadha soomaalida ka doortay noqon miday noqon allaa oge isaas eegnay gabadha soomaalida gadoote sabaakula xayaatu yar waxaa isku dhaafsiday noqon allaa oge siday noqon allaa oge isaas eegnay siday sidaynu qonalla ogay isisaagnay gabadha yare kale ayaa kamid ahaa heystan sidii rigamo ku luuqeynaya fanaanka maxamuud cali burci eryada waxaas kale cabdiqaadir muuse laxankana maxamuud ismaaciil xudaydi daafur baynu ahayd barnaamijka kulanka k n n ishii bugtahay ku bikacso war maxaa u dembeeyey ma walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd heliddooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho melmasho tirisoo masaakiinta goysay macala anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa oky oky oky oky haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan isiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidkaha ku e noolo cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraho afimahadankaha ku nool qeybaha hore ee barnaamijka kulanka k n ee gudagana dhegeystayaal aynu ku biloawna ee qeybo kamid a ah gobolka shabeellaha dhexe weli waxaa ka socda abaabulka dhan al-shabaab iyadoo marka ciidamo horloo deegaanka ay ku biirayaan abaabulkaasi taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odwa yuusuf raage ayaa waxa uu deegaanka califool dheere ee gobolka shabeellaha dhexe kula hadlay cutubyo iyo ciidamo ka tirsan macawisleyda kuwa oo markaa doonaya inay ka qeyb galaan dagaalka dhanka al-shabaab iyadoo deegaanada toddobaadii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo xoogan oo udhexeeya al-shabaab iyo ciidamada macawisleeda iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya jenaraal odowa waxa uu sheegay in guusha ugu weyne laga gaaray qeybo kamid a ah gobolka shabeellaha dhexe iyo qeybaha kale ee dalkuba ay markaa horseed u yihiin ciidamada macawisleyda uu sheegay in kaalintooda aan marnaba la xaqiiri karin siday uga qeyb qaateen dagaalka waxaan sidaasoo kale u mahad dadka ayagana go insiiskooda reerahooda iyo caruurtoodii iyo qoysaskoodii ayay uga soo tagaan oo qorigooda soo qaataan ay u istaagaan ilaalinta iyo badbaadinta sharafkooda garab istaagga qarankooda soomaaliya ilaalinta dadkooda iyo deegaankooda ilaalinta sharafka iyo karaamada dadkooda iyo deegaankooda aad iyo aad ayaan runtii aydan idinkaga mahad celinaa qofka bini'aadmiga waxa uu bixiyo waxa ugu qiimaha badan waa naftiisa iyo dhiiggiisa runtii waxaad muujiseen iyo wanaagga aad muujiseen kuma cabiri karno keliya kelimad aan afka ka dhaxno laakiin haddana waa inta aan kari karno waa idinkaga mahad celinayaa si qaasa ah, waxaan ugu mahad celinayaa dadka deegaanka aba ciidamada dib uxuraynta deegaanka sababtu maxay tahay marka aan saas leeyahay qof walba ee halgankan ka qayb qaata aba ciidan ha noqdo aba shacab ha noqdo ama noocau doonya ha noqdo mahad celinow leh laakiin annaga ciidanka haddaan nahay mar horaan go'aansanonu dhaaranna kitaaban gacanta u saarna waaba waajib muqadis oo nasaaran marka waxaa marka mahal celin maanta naga mudan saaxiibada aan ciidamada qalabka sida aan ka midka ahayn ee si iskooda iyo u soo kacay u go'aansadayoo yidhi maya waxaan aragnay iyo waxa nimanka ay samaynaayeen uma dulqaadan karno waxaan garab istaagaynaa qarankeenna waxaan garab istaagaynaa ciidankeenna qaranka waxaan qaadanaynaa qoryaheenna waxaan u dulqaadanaynaa qoraxda iyo gaajada iyo qabowga ayaan u dulqaadanaynaa waxaana ka saaraynaa dalkeenna dhibaatada ragaadisay ee nimanka argagixisada oo arxanlaawayaasha oo ay ku hayaan dadka yidhi ayaan maanta runtii si gaara ah ugu mahad celina runtii waan ku faraxsanahay inaan deegaankan idinkugu imaado waan jeclaa ama way ku habbooneeday wakhtigaan ka hor inaad idiin imaado laakiin waxaad garan kartaan marxaladaha adag iyo xaaladaha adag aan ku dhex jirnay waddanka aadka u baaxadda weyne intaad aragteen la eg oo meel kastoo ka miduh ah adiga ay ku sugayso oo inaad tagta lagaaga baahan yahay taas awgeed ayay ku gaartay muddadii dheereed oo aad halkan ku sugneedeen oo nimankaa khawaarijta aad ka xuraynayseen inaan idiin imaa weyno oo ay maanta nagu soo gaarto taas ayaa sababtay ayadana waxaan idin leeyahay raalli ahaada mar hore yahayd inaan idiin imaado laakiin ogaada qalbiyada ayaan idinkala jirnay waxaan la xiriirayna saraakiishiina qiimaha badan oo idinla joogta daqiiqad daqiiqad waxaan wadaagayna xaaladaha iyo xogaha cadowga waxaan ka shaqaynayna mar walba nimanka argagixisada falalka iyo ficillada guracan oo ay maagan yihiin sida looga hortegi lahay markhaatiyaadna ka aheedeen kollay wixii deegaanadan kula dhacay laakiin haddii aanay adinka ahaa lahayn waxa ka dhacay kamaysan dhici lahayn waxa ku dhacana kuma dhaceen sababtu maxay tahay waa aragteen sidii dugaagtii ayay waxay ku jiraan dhulka hoostiisa iyo dhirta dhexdeeday ku jiraan haddaad aduku aadan ka bixi lahayna ama aadan meelaha ay ku jiraan aadan tusi lahayna shaqada kale ma laga qaba lahay mayaw boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa qabsooma marka adinkaa salu ah adinkaa indha u ahaa waaraba wax yar inaan ka taabto nimanka argagixisada waxaan ognahay nimanka argagixisada ah dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gobol kasta tuulo kasta iyo degmo kasta ay joogaan waxa ay kula kaceen ayaa waxa ugu dambeeya dad muslim ahaana waxa ugu dambeeya calaamada casaanka noo aha annaga waa diinta islaam horta bini bini'aadmi kale iyo wax kale intaan la gaar ayadiiay ku xudgudbeen waa marka koobaad sidee ugu xudgudbeen way isticmaaleen waxaan saasuu leeyahay degmada ruumurgood ayaantii la qabtay ontagno nimanka argagixisada laga saaray ayaan meel waxaan ku aragnaa buugaagkooda oo ay wax ku qorqoreen waxaa buugga ku qoran diinta islaamka waa inaan isticmaalnaa buugga ay qoreenay ku qoran tahay diinta islaamka ma lagu dhaqmaa oo ma la raaca mase waa la isticmaalaa micnaheeda waa adeegso laakiin waxaay ku faraysaa raaci noocaasay ugu qoran taha buugaagtooda waxaad og tihiin deegaanadan waa taqaanay waxaa deganay dad ahludiina ah waxaa deganay dad culamo ah waxaa deganay dad mashaaqiqa oo deegaanada kale iyo dalka qaybo kaleo ka mida ah. dadku ay diinta u soo doontaan degmooyinka iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka dugsiyo qur qur'aanaa ku yiid xitaa intaa kaliya iska daaya waxaad markhaati qaybo idinka mido ah, ama adinkoo dhanbe aad ka tihiin xitaa dhulka miigaaha dugsiyo qur'aana ka oodnaa oo magaalooyinka ka fog ma ka oodnaa mase kama oodnayn ilaahaan idinku dhaariye shan iyo tobankii sana ummaddaan dul saarnayn dugsiyada qur-aanka maka furnaaya ya dadkaasu marka ma dad diinta islaamka wada horta mase waa dad diinta islaamka suulinaaya horta diinta islaamka halkaasay ka taagan yihiin waxay ka taagan yihiin annagoo dad muslima ah oo og diinta islaamka cidda raacaysa ama ku camalfalaysa ama fulinaysa inta qofood ee ay dilka ku waajibinayso inay dadkii sida arigii oo kale iyo qoorta ka soo qabtaan qof walba markay rabto ay bireeyaan si ay ugu cabsi geliyaan dadka kale oo ay ugu hoggaansamaan ilahan kugu dhaarshee noocaas diinta islaamka lug yaraad maku leeda ya fere waxaa la gaaray inay yidhaahiin keen waxaad keentaa maxaa la dhahaa baadi ay ruurinaysa kawaad eh, maya ma keeni karo waa ku biraynaa xaggee diinta islaamka waajibina ilaha idinku dhaariye ya intay ka waajibine fere wuxuu leeyahay lacag soo tuur warniyow ma heli karo amba hantidaan ma haayo maya waa haysa yaa u xisaabiya asiga hantida qofka haddaad keeni weyso waa ku dila diintiina uu sheegana halka horta waxa ka cad sida ayaguba ay qorteen ama buugaagtoona ay ku qoreen diinta islaamka aan isticmaalno laakiin kuma dhaqman waxay ka fogaadeen muslimnimadii bini'aadinimadii wax kasta ee ficila ee qof muslima ama qof xataa bini bini'aadmiga ka xaaraansan inay samayso waa ay sameeyeen wax u dhiman inay jiraan umalayma way soo wadeen dadkii muddo dheer ay dul qaadanayeen waxay soo gaareen waxaan xusiistaa nin la dhihi jiray hibad oo lagu dilay halkaa nimanka argagixisada gacanta hore ku baxay ilaahay naxariistii jinna siiyo maalin qolo meediyaha ay waraysanayeen waxay dhaheen inaad dagaalanto maxaa kugu kallifay wuxuur wax kastay igu sameeyeen hantideennay noogu yimideen waa siinay wax kasta oo gumaad iyo xanuuna ayayna marsiiyeen inaan u dulqaadanaan isku daynay laakiin waxaanu dul qaada waayayow haddaad fiirisid meediyaha waa ku arkaysiid waxaanu dul qaada waayayow cunuga dhashakeen aan meeshaan rabageeye waa isla ognah meeshay geynaayaan waa qaldaya waa carruur waa kuwa ay dabka ku shubaan ee qaraxyada kusoo xidhayaan ilaahayna diintiisa wuxuu noogu sheegaa qof allaala iyo qofka naftiisa gooy ahlunaar feere marka waxaan dhiibi waayey ur cunugii oo asaguna ila aabba inteed ii waddaa hooyadina ay gacanta kale uga dhegantaho i leedahay cunugayga inteed u wada ayaan si aan ku dhiibo gara waayey saas awgeedan qoraga u qaatay ur kulana dagaalama ilaahaan idinku dhaariya wadda haqa miyou dhinta mise wadda haq daraa yah wadda haqahou ku dhinta waxaana noo sheegeen culamaa udiinka soomaaliyeed waxaad og tihiin isbuucyo ka hor afar boqol ilaa shan boqol oo culamaa uddiin soomaaliyeeda ah ayaa waxay isugu yimideen caasimadda magaalada muqdisho oo dalka qaybihiisa kala duwan ka yimiday oo dalka dibaddiisa ka yimiday ayagoo fadwooyin ka soo saara halkaa ay ku tilmaamayaan nimankaa qawaarijta oo arxanlaawayaasha waxaa yihiin iyo waxa diinta islaamku ay ka qabto annaga hadda mararka qaar qaarkood bili'aadinimo iyo dowladnimo iyo waxaasanba fiirinayna culummadii qaybo ka midu waxayba yidhaheen war kuwa aad qabanaysaan xanuunaa qabtee ha keenine hala bireeyo annaga hadda taa samaymayn maadaaman qaran soomaaliyeed aan nahay qofkuna mar kasta toobadkeenku uu furan yahay marka la eego diinteenna suuban intaan badbaadi karno aqliyadoodana ay soo noqonayso waan badbaadinaynaa waxaan leenahay dalkiina ku soo laabta dadkiina ku soo laabta u tawbad keena waxa idin abuurtay iyo ummadii aad danuubta iyo dembiyada aad ka gasheen kii dawba keeni wahaa hadda wadiiqo kale u fura anugu garama hal unbaa u furan waa midda aad marsiiseen wax kale miyaa u fura maya wax kale uma furno waxaan rabaa marka anigoo gara kara daruufaha iyo dhibaatooyinka adaga aad ku shaqaynaysaan anoo gara kara deegaanada aad ka timideen culeysyada idinka heesta laakiin mid ogaada qofka bini bini'aadmiga waxa ugu horreeya wax kasta haddaad haysato hantida addoonta hayso caqligaa doonta lahaw oqoontaa doonta lahaw laakiin haddii aadan haysan xurriyad aad ku noolaato haddii aanay nabadgelayn naftaadii iyo maalkaadii haddii aanay nabadgelayn sharafkaagii iyo cisigaagii wax micnaa kuuma samaynayso guriga inaad fadhiso ilaahan idinku dhaariya shan iyo toban sana deegaanadaan heesteenay joogeen u malaymaayo bil amba sanad ay u dhaafeen baadda ay ka qaadaayeen dadka deegaanadan iyo deegaanada soomaaliyeed guud ahaan teer inay jirtana uma malaynaayo yaa haaya hal tuulo oo ay ka fureen amsiya hal qolba allaha ka dhigo yaa haaya meel laba qolba allaha ka dhigo ay wax ka dhiseen oy iskuul ka dhiseen oo ay leeyihiin iskuulkan caruurta waxa lagu barasiyay dadka iyo dalka ay mustaqbalka u anfacaan yahay ma hayna yaa ceelal biyo oo ay qodeen oo ay leeyihiin dadka reemihiga iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka hadda dhibaatad ilaahay idinku dhaariya califool dheere waa meelihii hadda ugu dhowaay oo godadka ay kaa qoteen maantana waxa laga leeyahay rabbigaan idinku dhaariya biila cabowa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed janaalado yuusuf raago ayuu ahaa oo ka hadlaya arrimo badan oo khuseeya dagaalka dhanka al-shabaab isagoo markaa sidoo kale sheegay inay dagaalku intaan ka xooganaan doono muddooyinka soo socda qorshahooduna yahay in guud ahaan dalka markaasi dardarle looga wado dagaalka ka dhanka ah al-shabaab dhinaca kale wasiirka wasaaradda waxbarashada idaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir waxa uu sheegay in dhowaan uu furmi doono shirweyne markaa looga hadli doono arrimaha waxbarashada dalka oo diirada lagu saari doono istaraatiijiyada lagu hormarinayo waxbarashada dalka hanaanka tacliinta sare iyo qorshayaasha soo socda ee marka ay higsanayaan wasaaradda waxbarashada iyo si guud sida ay noqon doonto horumarada waxbarashada gudaha soomaaliya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa farxad u ah in dadweynaha soomaaliyeed ay la socodsiiso in la qaban doono shirweynaha qaran ee waxbarashada soomaaliya shirweynaha oo la qaban doono inta u dhaxaysa saddex iyo tobanka ilaa toddobiyo tobanka maarso laba kun labaatan iyo saddex waxaa lagu soo bandhigi doonaa daraasado doodo iyo aqoon isweydaarsiyo lagu falanqayn doono xaaladda waxbarashada ee dalkeenna iyo mustaqbalka aan hiigsanayno shirweynaha waxaa ka soo qaybgeli doona madaxda dowladda federaalka ah madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah bahda waxbarashada qaybaheeda kala duwan waalidiinta ardayda macallimiinta culamaauddiinka haweenka dhallinyarada iyo hay-adaha aynu iska kaashanno waxbarashada dalkeenna ujeeddooyinka waaweyn ee shirku waxaa weeye kow dejinta aragti waxbarasho oo lagu midaysan yahay kuna sargo'an baahida iyo danta ummadda soomaaliyeed labo isla fahamka caqabadaha hortaagan horumarinta waxbarashada dalkeenna iyo soo bandhigidda aragtiyo hal abuur leh oo looga gudbo caqabadahaas saddex hindisidda aragtiyo lagu baahin karo waxbarashada dalkeenna si ay fursad u helaan inta aanan waxbarashada fursadda hadda u haysan ama ay dhaaftay fursaddii ay wax ku baran lahaayeen in la soo bandhigo hannaanka ugu habboon ee lagu horumarin karo ama lagu samayn karo nidaam lagu maamulo waxbarashada dalkeena taas waa qodobka afraad iyo qodobka shanaad oo ah in la isla garto ama la dejiyo hannaan isku tashi oo lagu maalgeliyo waxbarashada dalkeenna waxaan u rajaynayaa bilowga shirka iyo dhammaadkiisaba inuu guul ku dhammaado aydinka soo baxaan miro loo aayo oo wax ka beddesha xaaladda mustaqbalkeenna iyo mustaqbalka carruurteenna waxaan rajaynayaa dadweynaha soomaaliyeed iyo waxgaradkuba inay siyaabo kala duwan ugu soo gudbiyaan afkaarahooda sidii shirku u noqon lahaa shir miro dhalo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare xukuumadda soomaaliya faarash cabdiqaadir ayuu ahaa oo markaa sheegay in wasaaraddu iclaamisay shirka horumarinta waxbarashada dalka oo la qaban doono bisha soo aadan ka diyarda lagu saari doono horumarinta hanaanka waxbarashada dalka qorshayaasha u degsan wasaaradda ee lagu horumarinayo waxbarashada maalgelinta iyo sidoo kale baahiyaha waxbarashada in la daboolo ay u baahan yihiin dadka markaa nugul ee aan heli karin haatan in marka ay si bilaasha wax ku bartaan iyadoo inta badan ay dadku la dhibaatoonayaan bixinta qarashaadka goobaha waxbarashada inta badan qaarkood aysan dowladu gacanta ku haynin dhinaca kalena garoonka aadan cadde hadii aynu eegno iyana waxaa la warinayaa in shaqadii garoonka ay markaa hakad gashay marka la eego caqabada ka jira shirkadihii bixinayay adeegyadii garoonka si gaara ah diyaaradaha shidaalka ah ay ku shaqeeyaan taasina waxay keentay ayaa inuu marka hakad galo qaar badan oo diyaaradaha ka midan ah aysan maanta shaqeynin waxyaabaha ugu badan arrintaas sababayna waxaa laleeyahay waa in la joojiyey lagana joojiyey shaqadii ay qabanaysay shirkadii bixinaysay adeegyadii ay u baahnaayeen diyaaradaha arintaana waxa keentay in isqabqabsi iyo khilaaf xoog le uu ka dhex taagan yahay hay-adda duulista rayadka iyo sidoo kale wasaaradda gaadiidka taasina waxaay keentayba inuu isxasiray wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidka xildhibaan maxamed cali cumar caali nuug waxaana mar kale haatan qoraal soo saaray maariy ku-xigeenka oo isaguna markaa u muuqda inuu khilaafka dhankiisa kaga biiray oo isna eedan u jeediyay wasaaradda gaadiidka iyo maareeyaha uu ku eedeeyay in la burburinayo hanaanka hay-adda duulista rayidka oo markaa uu ku tilmaamay inay tahay hay madax bannaan sharciyadeedii waxeedana u madax banaan balse shakhsiyaad uu sheegay inay dana gaara leeyihiin inay doonayaan inay burburiyaan sharciyadii iyo madax bannaanidii hay-adda barnaamijka kulankan dhegeysanaysan idaacadda kulminaad cisiiyo sharaf ciheeda hoyaday ku noolulmadu ka digriye cawiya subaho weli barnaamijka kulankeena dhegeysanaysan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan saaxiibayaale markan madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin waxa uu sheegay in markaa uu dibidhac ku yimid qorshihii ay doonayeen in markaa loo shaqogeliyo ama loo howlgeliyo gantaalada loo yaqaano sarmat ee qaaradaha isaga gudba kaasi oo qorsho uu ahaa in sanadkan ay ruushku soo bandhigaan sidoo kalena uu noqon doono qorshe hor leh oo dhinaca horumarinta milatariga ruushka lagu soo bandhigayo markii ugu horreysa ayuu ka hadlay hogaamiyaha ruushka valadimir putin oo markaa ka hadlayay markii ay sanad kasoo wareegatay amarkii uu ku bixiyey in duulaan milatari ay ciidamada ruushka ku galaan gudaha wadankaasi ukrein gantaaladan eh, loo yaqaano ares ee sarmat waxa markaa yihiin gantaalada qaarada iskaga gudbaa markii ugu horreysay waxaa lasoo bandhigay ee sanadii laba kun iyo sideed iyo oo valadimir putin hogaamiyaha wadanka ruushka uu markaa isagu ku dhawaaqay dalalka reer galbeedka ayaa xog sirdoon helay iyagoo markaa ruushka ku eedeeyay inuu qarinayo xogta hubkan casrigaah ee gantaalada qaaradaha isaga gudba balse waxa ay qoreen warbaahinta reer galbeedku in la helo xog sirdoona sheegaysa in gantaaladan ruushku haystaan doonayaan markaa inay soo bandhigaan waqtiyadii xilliga agteeda balse ma dhicin oo intaa ruushku waxa uu markii ugu horreysay ku dhawaaqay majaalada c n loo yaqaano ee mareykanka warbaahinta laga leeyahay waxay sheegtay in mareykanku aaminsan yahay in ruushku uu horey ugu tijaabiyay gantaaladan sidoo kalena uu markaa ku riday qeybo kamida ah dagaalo ruushku ciidamadooda ay ku galeen ukrein iyo dalal kale waxa uu booqday magaalada kiyef ee caasimada dalka ukrein joe biden hogaamiyaha mareykanka toddobaadkan waxauna markaa sheegay in uu isku dayay ruushku inuu ku bartilmaameysado kuna tijaabiyo gantaaladan casriga ah ee wadanka ukrain balse ay ku fashilmeen sida uu sheegay inkastoo aysan arintan ka hadal wasaaradda gaashaandhigga ee rushia gantaaladan qaarkood waxaa laleeyahay waxa ay markaa gaari karaan meelo fogfog Eh, sidoo kalena waxa ay bartilmaameedyo ka fog eh, kumanaan kilomitir ay ka duqeyn karaan goobaha ay saldhigyada ay bartilmaameysanayaan ee ciidamada markaa iyagu la dagaalamaya waxaynu dooneynaa inaynu horumarino dadaalkeena ku aadan waxa aynu hiigsanayna oo ah horumarinta arrimaha milatariga iyo sidoo kale inaynu sare u qaadno tayeynta qalabka difaaca dalkayaga sarmaad waxuu noqon doonaa mid kamid a ah hubka ugu muhiimsan aynu isticmaalayno dib ayaanu u dhignay soo saaristiisa ama sidoo kale soo bandhigistiisa ayuu yiri valadimir putin hogaamiyaha dalkaasi ruushka oo aqalka kremlinka kula hadlayay warbaahinta mar marka wax laga weydiiyey arrimaha ku aadan dagaalka ruushka iyo sidoo kale ukrein bishii juun sanadii hore waxa uu sheegay hogaamiyaha ruushka valadimir putin in markaa gantaaladan casriga ah ay markaa daabuli doonaan lana soo saari doono sanada iyo dhamaadkeeda balse dib u dhac ayaa ku yimid waxaana haatan muuqata weli in ruushku qorsheynayo inuu qariyo xogta hubkan casriga ah ee gantaaladan markaa loogu talagalay inay ka qeyb qaataan ama lagu duqeyn karo bartilmaameeda fogfog intii lagu guda jiray khudbada uu jeediya dalkaasi hogaamiyaha ruushka valadimir putin sidoo kale wuxuu sheegay gebiahaanba in ruushku ka baxay heshiiskii nukliyerka ee dalalka reer galbeedku iyo quwadaha caalamku ay horey u galeen kaasi oo lagu magacaabo new start treaty oo xadidaya isticmaalka hubka xukuumaadaha ee nucleerka ee dalalka caalamku ee haysta hubkani lagu xadidaya awoodahooda waxay sheegtay xukuumadda moscow in iyadu ay diyaar u tahay in markaa weli intii hore uun ay qeyb ka ahaato balse aysan diyaar u ahayn inay saxiixdo heshiis cusub oo markaa loogu goolxaarayo arrimaha nucleerka dhinaca kalena israel weli waxa ay wadaa iyana markaa barakicinta lagu hayo dadka falastiiniyiinta ee laga wado ee qeybo kamid ah wadamada ama dhulka ay xooga ku haysato israel ee falastiin ee daanta galbeed dhowr gantaal ayaa ku dhacay sida la sheegay dad rayada gooba ay deganaayeen warow ilaa haatan wasaarada caafimaadka falastiin aysan soo warin khasaare ka dhashay marka la eego gantaaladan iyo duqeymahan marinka khaza ay ka furiyeen ciidamada israel israel milatarigooda oo hadlana waxay sheegeen inay kaga jawaabayeen eh, madaafiicdaasi kuwo kale oo lagu soo riday qeybo kamid a ah koonfurta israel gaar ahaan magaalooyinka ashkaloon iyo sidrataat oo iyana kamid a ah israel duqeymahaasina waxay israel sheegeen inay markaa ka dambeeyaan dagaalyahanada ururka xamaas oo ay aaminsan yihiin inay iyagu markaa ku bartilmaameysanayeen saldhigyada israel ama dadka rayidka ay ku leeyihiin qeybo kamid a ah gudaha maamulka yuhuudda waxaana hay-adaha qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamigu ay xuquul ka digayaan barakixiinta israel ay ku hayso dadka rayidka iyo deegaamin sharci darada ay wado iyadoo oo mm, tan iyo sanadkan bilowgiisa iyo dhamaadkii sanadii hore ba tirada dhimashadu ay boqolaalka badan tahay dadka rayidka ee israel ay ku dileen toogashooyinka iyo duqeymaha ay ka furiyeen qeybo kamid ah dhulka falastiin barnaamij kulankaad hegeysanaysaan idaacadda kulmin waad nagala socotaan saaxiib aabbo hee aabbo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye burdo kama bogto ibarrinsayo waygu baahaye siduu ii barkaday kama bogto ibarrinsayo waygu baahaye adaan ku bukaa ma bogsin karta haddaan ku bukaa way bogsin kartaa belaabalaadhe igu bataa buuliga dhisto siduyay birdana bahdi iga jare nafsi igu bataa buuliga siduyay birdana bahdi iga jare inta buddhigin bogsiin ma bogsiin kartaa dhaqashada kalgacal badhba iga igu boob markan bidaanka arko boqashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan bidaanka arko yambadin warkee waxa inuu ballanaa yambadin warkee ballanaa kamid a heystaan ku luuqeynayaan fanaaniinta cumar dhowle iyo maryam mursalax ee dhextaalka barnaamijka kulanka k n n heese kale soo socda balse markan waxaa kuso dhawataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuudan ayaa la diyaara mahadsanida cabdicasiis waa maalin khamiis ah taariikhduna waa saddex iyo labaatanka bisha februaayo sanadka labada kun labaatanka waa maalinta konton iyo afraad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol koob iyo toban cisho haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun koob iyo tobankii madaxweynihii xilligaasi ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa baarlamaankii xilligaasi shaqaynayay waxa uu ku celiyey go-aan ay xilligaasi muddo kordhin ugu sameynayeen hay-adaha dowladda maanta oo kale sanadii labada kun toddobiyo tobankii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay xasan cali kheyre maanta oo kalena sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii allaha u waxaa magaalada muqdisho lagu dilay xildhibaan cismaan cilmi boqore oo kamid ahaa xildhibaanadii golaha shacabka ee xilligaasi shaqaynayay maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun koob iyo labaatankii dowladdii xilligaasi ee soomaaliya ayaa mamnuucday in magaalada muqdisho lagu qabto isku soo bax dowladda lagu diidan yahay xilligaasi waxaa magaalada ka socday abaabulka banaanbax lagu diidanaa mutakororsi loo sameeyey hay-adaha dowladda maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartii dowladda jabaan ayaa aqoonsatay madax banaanida dalka kuuriya maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol tobankii hogaamiyihii xilligaasi ee talyaaniga ayaa waxa uu aas-aasay xisbigii caanka ahaa ee fajiistaha loo yaqaanay maanta oo kale sanadii kun boqol soddon diyaarado dagaal oo laga lahaa shiinaha ayaa weeraray dalka jabaan maanta oo kalena sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol lixdan iyo afartii dowladdii xilligaasi ee ingiriiska ayaa madax banaani siisay gobolka sinsibar ee dalka tanzania ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ciidamo faransiis ah ayaa gudaha u galay dalka sacuudiga si ay uga hortagaan duulaan ay ciraaq ku doonaysay xilligaasi inay sacuudiga weerar ku qaado guud ahaana waa egeynta xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luul tahay xubintii maanta oo kale waxaa dunida ka dhacay inala warbixinada kale ee barnaamijka haddii aynu sii eegnana dalka mareykanka waxaa ka dhacday toogasho iyadoo markaa la yaab kale ay tahay in markaa la dilay wariyo tabinayay toogasho ka dhacday isla dalka mareykanka gaar ahaan gobolka florida wariye ka shaqeeya telefishinada maxalliga ah ee dalka mareykanka kana waramayay dil loo geystay gabar yar oo toogtay nin hubaysan uuna ku toogtay florida ayaa saacado yar kadib uun waxaa haddana isla wariyihii tabinayay toogtay ninkii dilka geystay waa dhacdo layaable oo aada looga hadlaya dalka mareykanka waxay ka dhacday toogashadan gobolka florida lagu magacaabo iyadoo sidoo kalena ay warinayaan inta badan warbaahinada maxalliga ah waxaa ninkan dilka geystay uu markaa rasaas ku furay mid kamida ah xubnaha kaamiramanada ay ka shaqeynaya telefishinka spectrum news tatin loo yaqaano iyo sidoo kale weriye reporter ah ama weriye la socday oo ka waramaya xoogta halka ka jirta rasaastina waxaa ku dhintay weriye sida ay tabiyinayaan warbaahinta mareykanka guddiga u dooda arrimaha xuquuqda wariyaasha dalka mareykanka waxay ina sheegeen in markaa ay walaac ka qabaan xorriyadda saxaafadda iyo sidoo kale dhibaatada loo geystay waryahan soo tabinayay marka la eego dhacdada toogashada ay ka dhacday dalka mareykanka gaar ahaan gobolka florida warbaahinta mareykanka ayaa aad u hadlaysa dhacdadan waxaana inta badan mareykanka ka dhaca toogashooyinka sidani oo kale oo lagu dilo wariyaal ama dadka caadiga ah waxaana sameeya dad markaa hubaysan inta badan isticmaala waxyaabaha maanka dooriya halka qaarkood si ku talagala ah markaa ay rasaas ooda kaga qaadaan goobaha ay dadku ku sugan yihiin ee maqaayadaha iyo ay ku badan yihiin warbaahintu waxay qortay in markaa inta badan lagu dilay toogashooyinkaasi ilaa iyo dad boqol ruux ku dhow marka la eego maalmihii lasoo dhaafay waxaa mareyka diiwaan diiwaangeliyaa in toogashada sanadkiiba ka dhacda ay ka badan tahay kun ruux gobolada qaarna ay ku kala badan yihiin marka la eego texas iyo florida ayaa noqday gobolada ugu badan inta badan ay toogashooyinku ka dhacaan sanadkan waxaa la diiwaan geliyay in ilaa sideed iyo afartan ruux lagu dilay toogasho ka dhacday qeybo kamid a ah dalka mareykanka tan iyo sanadii sidoo kale waxaa jirtay in la diiwaangeliyay tiro gaaraysa ilaa iyo lix boqol iyo afartan ruux inay dhinteen markaa ama lix inay ku dhinteen sanadii toogashooyin ka dhacay dalka mareykanka sidaasoo kale sanadkii kale ee waxaa la diiwaangeliyay lix boqol ruux iyada oo markaa sanadba sanad ka dambeeya sii kordhaysa tirada dadka ku dhimanaya toogashooyinka ay geysanayaan kooxaha hubaysan markaana dhegeystayaal waxad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar inusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horenu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay qurba yuutuubar jooga oo qabyaalad afuufo waddankeenna qasaaya qiiradiisii miyaa qayladaan maqlayaah qabyaalada waa lagu kafiifaa qabyaalada waa lagu khasaaraa qaflad weeye baaso waaba waaba qurun la jecel yahay qurbaa qof jooga qaylaadhan qarawaa wax ku qaadima qurba qof jooga qaylaadhan qarawaa wax ku warabwan salaatalqorana wuxuu yidhi hadda ka hor ummad yahay qabyaalade hadday qaaya dhalinayso qowadda iyo itaaliya haddii qiima lagu yeesho quruumahaba soomaali buu qanisanaan lay warabwaantimi haddaba wuxuu yidhi qabyaaladiiyo jeer oo la naco qaadkan lagu waashay qabyo weeye soomaaliyay qiiradaadani waranna waxaan yidhi quraanyada aruurtaba mar bay bulaca qaadaaye qowladaha aboorkaba ka garaqoon isbiirsadaye kala qaybsanaantaa bulshada qaymaheed dila waree dhahaya waxaan quwad yeelan layn qayrkeennana gaadhi in dunida wax la qaybsan layn qabiil lagu faana iyo qabyaalad haddaan dhignoon midnimo isla qaadane qabyaaladda waa lagu kafiifaa qabyaaladda waa lagu khasaaraa qaflad weeye baaso waaba waaba qalad la jecel yahay aryaaga booso waxaa kaloon maqli jira nin qabweyniyo nimaanuba qabin isqardoofe isqadariyenehoraa waxaa loo yidhi eh. khallad ninkii galo eh. waa khasaara eh. khandanin hayse khayaas male abdalla waxaa kaloo la yidhi qaan weeye qaadan qurux male ha qaadan warnamiyo hortan waliba liyaabanaa dadka qurbaha qaaqdaka leo hadda qabyaalad lu usubta meeliyo seedan alakabaray wareedhaaye soomaalida qurbaha waxaa tagtay labay u qaybsantay qayba bulshooyinka ay u tageen bay wax ka barteen waa dadaaleen waxbay qabsadeen dadkii ay ka soo tageen iyo bulshada ay la nool yihiinba waxbay taraan oo dad faa'iida lahoo sharaf iyo karaamo lahay noqdeen qaybina noloshay ka dhacday baa la yidhi waana kuwa afar iyo labaatan saac yutuubyada ka qaaq leh qabyaaladda ay soomaaliya uga tageen oo kuway ka tageen inta ku daaleen ay naceen ayay hadda dib u soo bilaabeen interneetkaasayna ku kala qaybinayaan badan dadkii soomaaliyeed warkaas dadkuusansaadii walibaan qoradaayana doroob aawid kaasintii warjaysku dhaaftaan qabyaalada waa lagu qawaafaa qabyaalada waa lagu qasaaraa qahooti weeye baaso waaba waaba la jecel yahay naw armadayow intaan garanayo way dhaaftay warwaaqlow soomaali aan qabyaalad garanayni ma jiree keebaan qabiilkiyo qarannimo quweyna gabboosow horaa loo yidhi ummad yahay maxamed yahay qabiilkiyo eh. qarannimadu waa laba eh. aan isqaadi karinoon eh. weligood isqabanayn waar cabdulla waxaad ka tagtay waa qoli dabliyo gaaso haddii aan la kala qarin iyaka isqarxinaye warwaaqlow somalilan waxaad u sheegtaa oo aad ka tagtay intaad ka qabataan war hooy midnimada quwe horaa waxaa loo yidhi khasaara waa qabataa ninkii khamaar dheelo naw waar waxaa la yidhi intiisiiba daayacay kan kale dugsanaya ani igala doqonsaneed warkalamaanay war ma haysaane taliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi wuxuu yidhi gobolka mudug khawaariij badan baan ku laynay maanta u dambaysay waa daadsan yihiin buu yidhi maydkoodu waxaanna ugu aarnay buu yidhi kuwa maanta go'ay dhaawacyadii iyo dhakhtarkii daaweynaya oo ay ku weerareen geeyeen magaalada muqdisho degmada cabdicasiis war in la cirib gooyaa la rabaye jenaraalku ma sidii dawlad kale u waa ka aarsanaynaa war nimanka malaayiin soomaaliya ku maqan hadday sii joogaanna in kaloo badan bay dilayaan marka in la cirib tiro unbaa soomaali aar u noqonaya jenaraal biixi aluundi ood waay maqaad mees ohood anug argudush waa kaseenaa masdhahi war cabdallow jenaraal biixi xabad kama fahmin yaa kuu sheegay jenaraal biixi xamar weyne waa yaqaane war kalemaanay war ma haysiine ciidankii eletariya lagu soo tababaray barxad ku taalla deegaanka cali fooldheer ee shabeellada dhexe ka tirsan ayaa waxaa kula hadlay taliyaha milatariga jenaraal odawaa iyo jenaraal maxamed maxamuud garabey waxayna u sheegeen cadowgooda iyo gacalkooda inay kala gartaan shacabka soomaaliyeed iyo ayaguna ay hal cadow leeyihiin macawisleey iyo ayaguna ay hal cadow leeyihiin ciidanka kale iyo ayaguna ay hal cadow leeyihiin waayahee astaanay ku kala gartaan ma u sheegeen war gacal iyo cadow isuma ekee waxa kalooy dhaheen waa inaad dadkiinna u turtaan oodnaan ku xadgudbin shacabkii shabaabku shan iyo tobanka sana cadibka ku hayana waa inaad naxariis u muujidaan ilaa iyagaad difaacaysiine marka markii aan dhegaystay saraakiishu sida ay ula hadleen ciidanka waxa iiga muuqatay gacanfudaydka joojiya inuu yahay warkoodu alaa kulli haal askarigii oo soomaali oo damiir damiirle weliba lakufaday inoo uma umadiisnang nuglaado in adkaada war nimanka fiigsanaanta iska dhaafa dadku waa dadkiinniyo miyaa la yidhi war askartu inay dhiifoon yihiin oo digtoon yihiin waa la rabaa aniin weliba arafaday ahad baysan aragdan odowkiing ma'ee eh? in badanoo siin ooyaasiyaa jirta war afcaashii afaweerki ma aqoonin isxaane ubadkaannu u geyniyo maxay bareen askarteenna waar walla weynay ciidan garan maysaane raggaasi meeshay galaan way gadan tahay aga abbawtan oo kale warwaaqlow yaa laga iibiyey warwar ma haysaane somalilan wufuuddii beesha caalamka oo dhan baa tagtay war teendhada laysugu tago miyay dhaheen shamuure angiibiyeena oo soomaalilan teendha ma leedahay waan cusubsoon islahay ceeb unbay iga raacday warwarka ha iga dhex gelinine wufuud midowga yurub ka socotaa waxay la kulmeen wasiirka arrimaha gudaha somalilan somalilan maxamedka ahayn cagtayna dhulka ugu dhufteen waxayna dheheen taageerada beesha caalamka haddaad u baahan tihiin waa inaad joojisaan dagaalka laascaanood doorashada madaxtooyadana la qabtaa wafdi maraykanka ka socdaana waxay la kulmeen madaxweyne muuse biixi asagana waxaa la sheegay inay sidoo kale ula hadleen golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna safiirka soomaaliya abukarbaalla wuxuu ka sheegay inay baaris u baahan tahay wixii ka dhacay laascaano waxaanan aaminsannahay inay ka dhaceen dembiyo dagaal war dagaalka dhanay meesha ka dhacay soo dembi ma ahayn somalilan gooni ma u goosninoo maxaa laga rabaane qoor iyo xeraday cabdalla macsuum baad warwaaqlow cabdalla xataa ma aqoonsiyaad ka rabtaan warxamar hadday aqoonsata hargeysa somalilanna sidaasaa lagu aqoonsaday wardaboosow hargeysa caasimadda labaad ee soomaaliya waanu aqoonsanna horta afkaaga ma ka yeedhay inay caasimad tahay waar suuqi waaheyne magaalada hargeysa si casriya baa loo dhisayaa mar dhowna idinkaa yaabi doona wallaweynay aryaxaan kula yaabayna ma suuqi bakaarow ka duwan yahay waartay mar dhow waa imaan doontaan war hadda waaqlow dadkii o dhan waa casuuntay ee madaxa keliya ku ekaaday warwar ma haysaana kalamaanay agaasimaha rugta ganacsiga ee kis xildhibaan cabdi abshir dhoorre wuxuu yidhi argagixisada dawladdu ka digtay in lala macaamilo waa tee maxaan ku garan karnaa maxaa dadka lagu kala yaqaan sawiradooda iyo magacyadooda iyo xarumahooda maa soo bandhigto war argagixisadii baadda ka qaadi jirtay miyuusan dadka ka oqoon war cabdi abshir dhoorre waxaa kaluu yidhi qofna soo wacayo taleefon ka hadlaaya miyaan annagu naqaan waayahe lacagta muxuu ku siiyey naftirkiis khafas kaseenisas baasas kursiha naw gow jaw war mahwaalidanaa timi warwarkaa iga dhex gelinina wuxuu kaloo yidhi agaasimuhu argagixiso horta yaa la yidhaa maba naqaane maanta wartaasu waa arrin kale war ninka maanta soomaaliya jooga ila argagixisa ma aqaan aniga waxbaa iga baxay tanini waa yaabe mataasay keenen wargooyin hadda ka hor ganacsadihii rugta ganacsiga loo doortay ee la yidhi waa shabaab horta xaggee ku dembeeye war arladeenna nin joogoon argagixiso aqoonu indhahoo wax ku eega okiyaala xuma war ummaddeenna dhammaan qof kastaaba iskiisu u ugaarsanaya aryadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how neeftaynaaguu ceelsheeniyo wanacnayna xalligay waadeen neeftaynaaguu ceelsheeniyo wanacnayna xalligay waadeen war cabdillow ninkii ganacsanaya ma cid kastuu la ganacsadaa qofkii lacag sitahaa war ayagaa lacag qaada war kalemaanay warmaytiine kursigii faadiyaasiin beledweyne waa laga soo xambaariyey sabtiyaana lagu dooranayaa muqdisho war fahad iyo faarax miyaa ku tartamaya war cabdinuur iyo axmed xaaji miyaa ku tartamaya usan waxaa la yaabi madaxweyne waa balla doortiye tartankaa ma dhammaahay miya ma dhammaado ma dhammaado wakhtigaad soo dhowaysataay dheedheedheera mudad uyi war heestaas abdinuur agaadey war wareer caawaalo waa u barriistaa war war ma haysiine wasiir dawlihii wasaaradda gaadiidkii duulista hawada xildhibaan caani nuug waa isxasilay horaa waxaa loo yidhi habadaan koraa hogaantaan hirgilaa hii haata waay war cabdullow sheekada maadan fahmin wasiirka isxasile wuxuu yidhi cabasho badan shaqadan maadaama shaqaalaha iyo ganacsatada iga timid waxna laga qaban waaye inaan sii joogo ma rabo waar guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka miyuu mar labaad u tartamaya war war ma haysiini wasiirka amniga doctor maxamed cali doodishu dhaawacii ilaahay waa ka soo caafiyey war horta maqasheenka dhegale goormuu dhaawacmay war gaboosow bila'aadan baan la hadlayaa warka iga dhex gelini wasiirku maanta wuxuu la kulmay taliska booliska wuxuuna kula dardaarmay amniga in wax laga qabto war mar dambe yaan laysa soo gaadin miyuu yidhi ninkii ku gaada waa loo gambaha masiri war baarlamaanka sheekh aadan madoobe wuxuu yidhi shilin soomaaliga haddaan la soo daabicin oo soomaaliya lacag u gaaroy leedahay aan la helin adduunyada lama socon karno qarannimona ma sheegan karno marka wasaaradda maaliyaddu waa inay hawshaa isu taagtaa buu yidhi runtiisa waaye halbakeer haddid gadaheesid dooladaan laguu sheegaa war wasiirkii hore maaliyadda bayliti horna erejari lacagdi daawacadda dhiibni mardhowni eega kunteenarka jirtosiinsheenaanna inta ka damboyti urmaday war wasiir bayle wuxuu hore u yidhi adaa moogow hurdee soomaaliya sameynaya waa mashruuc war kalemaanay war ma haysaane midow wiil la gubay baa gobolka florida la yidhaahdee ka tirsan maraykanka wuxuu ku dilay baa la yidhi gabadh kadibna weriye tabinayoo dilka iyo wixii dhacay ka hadlaya oo tifiga layf ugu jira ayuu gadaashiisa ka yimid ninkii gabadha dilay markaasuu asna toogtay naw warkaama shabaab baa soo tababaray war inuu asagu shabaab tababaray sowma dhici karto khaatilunkii khaatil laa waaye war ayaga war mustafa sheer cilmi baa sababtoo wuxuu hore u yidhi ninkii waxogaada dila dadkii la ogaada dila ogaalka laftiisa dila si aan waxba loo ogaan xubintii kalamaan ayaad maqlayseen gudahaan wanaginta dhegeystayaal barnaamijkii kulankeed kala socoteen warbaahinta kulmayaal wadaisbeerada barnamijka la socodsiinayay sheekaya farsameynayay gabagabada barnamijka waxaa kaga tegaya heesta gufaacu ku luqeey allah boqorkii codka maxamed suleymaan tube intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabaadi gaarimayside bururkaan habeenkii dhaxantay guura awada gudhum